بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الفاعل baabkan waxaan kaga warbixin doonaa faacilka ayaan kaga warbixin doonaa faacilku waxay ka dhigan tahay waa jumlo ficliye ah oo ficil iyo faacil ka kooban tacriif buu ayuu u baahan yahay tusaalayaal buu u baahan yahay axkaam ayuu u baahan yahay caamil buu u baahan yahay waxyaabo fara badan oo faacilku uu u baahan yahay ayaa jirta kolka waxaynu dareemaynaa faacilku waxyaabuhu u baahan yahay tacriifkiibaa ugu horeeya waxaa la yidhaha huwa faacilku kullu smin waa ismi kaste sariixin oo isminimadiisu ay caddahay oo mu'awalin bihi amaa lagu awilayo taqadamahu waxaa xagga hore ka maraya ficlun ficil baa ka maraya ficilka oo mutacadin gudbaya oo mutacadiya ficilka oo mutacadin gudbaya ow laazimun amase laazima oo hayru muqayarin aan la doorinin can binyatihi asalkiisii aan laga doorinin wa asnadta u tiiriso oo wa nasabta aad u nisbayso daalika alficla ficilkaana ilaa daalika alismi ismigaa sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaado daalika alisnaadu tiirintaasi calaa jihati qiyaamihi bihi inuu ficilku faacilka ku qumayo ow wuquucihi minhu iyo inuu isaga ka dhacayo labadaa kuu dooni ha ahaado culimo intaasi waa faacilka tacriifka uu leeyahay waxaynu faacilka nidhi huwa kulusmin waa ismi kaste ficil iyo xaraf baa iga baxay iyo jumlo ariixin oo sariix ah ismi sariix ah sariixa ah waxaa loo yaqaanaa ismiga daahirka ah sideediisii iyo damiirka fii maxali rafcinka afar iyo labaatankiisii oo muawalin bihi amaa lagu awilayo muawalu bihigana waxaa loo yaqaanaa saddexda xaraf ee an ah iyo annaah iyo maaa saddexdaa aadaatulmasder masderka ay soo dhalaaliyaan waa an iyo anna iyo maa taqadamahu waxaa ka horaynaya ficlun ficil taqadamahu ficlun markaan idhaa ficil baa ka horaynaya mubtadihii baa iga baxay oo mubtadaha ficil kama horeeyo khabarkiibaa iga baxay oo khabarka isna ficil kama horeeyo ficilka oo mutacadin gudbaya ow laasimuna ma laazima hadalkan mutacadin ow laasimun waa lilidkhaalo wuxuu soo gelinayaa ficilkaa ka horaynaya ama ha ahaado ficil mutacadiya oo mafcuulun bihi qaata ama ha ahaado ficil laazima oo faacilka uun ku eg kolkaa ficilkan faacilka u baahani waxa suurtagala inuu mutacadi yahay sida ay suurtagal u tahay inuu laazim yahay ficilka oo hayru muqayarin aan la doorinin can binyatihi binyadiisi iyo asalkiisi binihiisii aan laga doorinin waxaa inaga baxaya hayru muqayarin can binyatihi markaan idhaahdo ficilku hadduu maalan majhuul yahay oo kale oo naaibu faacilku faacil noqon kari maayo waayo ficil baa ka horeeya muayar can wa asnadta waad u tiirisay oo wanasabta waad u nisbaysay daalika alficla ficilkaa ilaa daalika alismi ismigaa sawaaun waxaa isku mida akaana daalika alisnaadu isnaadkaasi ha ahaado calaa jihati qiyaamihi taagni uu bihi faacilka uu isku taagayo ku duldhacayo o wuquucihi minhu ama dhicid uu ka dhacayo tacriifkaa ah, faacilka waxaan ka soo qaadanay sheekha ibnu yaciish la yidhaha kitaabkiisa ayaynu ka soo qaadanay waxna waan ku korkordhiyey quyuud iyo shuruud ka maqnaydna waan ku daray halkaasi haddaba culimo waa faacilku tacriifka uu leeyahay miaalulficli ficilka tusaalihiisa alqaa'imi bilfaacil faacilka ku qumaya ficilka faacilka ku qumaya waa naxwu qowlika hadalkaaga kale calima zaydun zayd baa wax bartay calima wuu bartay zaydun zayd haddaan calima zaydun idhaahdo cilmiga dee zayd buu ku qumayaa fa ina alcilma cilmigu qaa'imun wuxuu ku taagan yahay bizaydin zayd ay mutalabisun bihi waa ku maran yahay wa mihaalulficli ficilka tusaalihiisa alwaaqici ka dhacaya min alfaacili faacilkuna waa naxu qaama zaydun zayd baa istaagay fa ina alqiyaama taagnidu waqaca wuxuu ka dhacayaa min zaydin zayd ay axdaahu wuu samaynayaayo wuu soo darisiinayaa haddaba faacilkii markaynu intaa kaga baxnay wuxuu faacilku u baahnaanayaa tusaalayaal sidaynu dareemayno ismiga daahirkaa ah sideediisii ayuu faacilku tusaale u qaadan gaar ahaanna ficlu amarku tusaale qaadan maaye ficilka amaadi iyo ficilka mudaaric ayaa sideedii qaadanaya sideediiyo icraabkoogu uu daahirayo iyo sideediiyo icraabkoogu uu qadarnaanayo qaala tacaala alle wuxuu yidhi wajaaa waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow ina almala'a guruubkii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka siday kuu dili lahaayeen fakhruj warbax innii anigu laka adiga min annaasixiin dadka kuu naseexaynaya ayaan ahaye haddaba wajaaa rajulun markaad eegto ereygaa rajulun waa faacil mufrad munsarifa ayuu ka yimid ficilkuna waa maadi haddii mufradku uu isagoo munsarif oo xarakadu ay ka daahirtay waa rajulun isagoo xarakadu ay ku qadaran tahayna waa gabaygan qaalad waxaa tidhi xamduunat landalusiya xanduunadii ree andalusi waqaana laafxata ramdaai badbaadiyey lafxata ramdaai bacadka leefidiisa waxa naga badbaadiyey waadin doox baana badbaadiyey saqaahu uu waraabiyey mudaacafuulkayfi roobka soo noqnoqonaya alcamiimi ee caamki ihi haddaba waqaanaa waa ficilkii faacilkuna waa waadin waa mufrad munsarifa laakiin xarakadii way ku qadaran tahayo waadin yabaa ka maqan alwaadii yadaasaa ka maqanay damadii ku qadaran tahay mufradku hayru munsarif hadduu yaho xarakadu ay ka daahirto waa tusaalaha saddexaad qaala tacaala alle ayaa yidhi waid markii ka sheekee qaala ibraahiimu ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihii iyo wa qowmihi tolkii innanii anigu baraa'un beri baan ka ahay mima tacbuduuna waxaad caabudaysiin id qaala qaala waa ficilkii ibraahiimna waa faacilkii waa mufrad hayru munsarifa qaala tacaala alle ayaa yidhi falamaa axasa markuu dareemay ciisa ciise minhum xaggooga alkufra gaalnimo qaala wuxuu yidhi man ansaarii yaa ii hiilinaya ilallaahi xagga alle yaa iigu hiilinaya axasa ciisa ereyga ciisaa waa faacil waana mufrad hayru munsarifa xarakadii baana ku qadaran qaala tacaala alle wuxuu yidhi id yaquulu markuu leeyahay id yaquulu markuu odhanayo almunaafiquuna munaafiqiinta iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiga uu kaga jiro maradun xanuun qarra waxa khaaimay haaulaa'i kuwan diinuhum diintoodii waman yatawakal ninka tala saarta cala allah ilaahay fa ina allaha ilaahay casiizun awood buu leeyahay xakiimun waana falsan yahay almunaafiquun id yaquulu lmunaafiquun almunaafiquun waa faacilkii waana jamc mudakru saalim jamca mudakru saalime id yaquulu lmunaafiquun waa marfuucoo calaamatu rafcuhu waa wowga qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi mashaahadan cudamaau lardi haybatahu ilaa waaa'at lacnaaqa waalqimama maashaahadad mayna daawanin cudamaau lardi dhalka dadka kuwa dhulka ugu sarreeyaa haybatahu isaga haybadiisa oo kale mayna arkin ilaa wadadacad waxay foorfoorarisaa alacnaaqa qooraha iyo walqimama madaxyada ayay laadlaadiyaan haddaba ereyga cudamaa'u ihi waa jamcu tagsiir khayru munsarifa xarakadiina way ka daahirtay qaala tacaalaa alle ayaa yidhi rijaalun rag laa tulhiihim ayna shuqlinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun iyo iibtoona can dikrillaahi ilaahay xuskiisa wa iqaami salaati iyo salaada oogiddeeda wa iitaai zakaati iyo zakada bixinteeda yakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin bay ka baqayaan maalinka oo tataqallabu fiihi uu gariirayo ama ay isbedbedelayso alquluubu quluubta iyo walabsaaru indhuhuba haddaba alquluub waa faacilkii tataqallabu weeyi waana jamcu tagsiir munsarifa calaamatu rafcuhu waa dama daahira qaala shaacir gabaya ayaa gabay kala yidhi oo wuxuu yidhi waina alfadla yudrikuhu rijaalun cidaamun min dawi lhimami lcidaami waina alfadla fadliga yudrikuhu waxaa haleelaya rijaalun rag ayaa haleelaya cidaamun waaweyn oo min dawi lhimami himamka kuwa u saaxiibka ah alcidaami ee aadka u waaweyn rijaalu waa jamcu tagsiir isla munsarifa oo kana tanwiintiiba wata alquluubna bilaa tanwiinba hidyadoo munsarifuuna qaala tacaala alle ayaa yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka wusciga u saaxiibkiihi min saacatihi wuscigiisa ha ka bixiyo waman qudira calayhi ka lagu cidhiidhiyey risquhu risqigiisana falyunfiq ha bixiyo mimaa kii aataahu allah ilaahay uu siiyey ha ka bixiyo waa liyunfiq duu sacatin ereyga duuihi waa asmaau asmaaulkhamse waana marfuucoo waxa lagu rafciyey dee wowgaa ficilkuna waa mudaarica qaala tacaala alle ayaa yidhi wadakhala waxa soo galay macahu miciisa asijna jeelka waxa soo galay fatayaani laba wiil ereyga fatayaani ihi waa musanne waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa alifka weeye tusaalayaashaa hadda aan bixinay waa faacilku ismi daahira markuu yahay haddii faacilku uu damiir noqdo damiirkaa mutasilkaa uu noqdo waa kan tusaalayaashiisii idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay damiiran mutasilan qaala tacaala alle ayaa yidhi waid qulnaa waxaanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliise ibliis mooye kaana min aljinni jin ayuu ahaa qulnaa naadaa ayaa faacilkiiya waana damiir mutasila qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi maa qultu lahum kumaanan odhan ilaa maa kii amartanii bihi aad amartay mooye wax kale an icbudullaaha ilaahay caabuda rabbii rabbigay caabuda wa rabbakum rabbigiinna caabuda saasun baan ku idhi an icbudullaaha rabbii wa rabbakum waxaan doonaynaa haddaba ereyga qultu ihi waa aacilkii waxaana lagu rafciyey taada ayaa lagu rafciyey waana damiir mutasila qaala tacaala alle ayaa yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen aalaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaq fadabaxuuha way gowraceen wamaa kaaduu mayna sigin yafcaluuna inay sameeyaan qaaluu alaana ji'ta ereyga ji'ta atacda ayaa faacila qaala tacaala alle wuxuu yidhi faatat bihi waxay ula timid qowmahaa tolkeed taxmiluhu iyadoo xambaarsan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamey laqad ji'ti waxaad la timid shay fariyan shayd aad iyo aad lasoo iftirooday oo balaayo ah laqad ji'ti ta'daasaa damiir mutasila ah qaala shaacir gabaya ayaa gebay tiriyo wuxuu yidhi idaa ji'tuma tilka macaaliima faqra'a salaamii calaa tilka ruba waalmacaalimi idaa ji'tuma markaad timaadiin tilkalmacaalima macaalimtaa markaad timaadiin faqra'a akhriya salaamii salaamtayda calaa tilka taa aruba ee wاlmacaalimi iyo astaamaha ji'tuma tumaada ayaa faacila qaala tacaala alle wuxuu yidhi wain aradtum haddaad doontiin an tastardicuu inaad nuujisatiin wlaadakum carruurtiinna falaa junaaxa dembi calaykum dushiinna ma aha idaa sallamtum markaad dhiibtiin maa aataytum wixii aad bixiseen bilmacruufi wanaag wain aradtum taatumtaa ayaa faacilkiiya qaala tacaala alle wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi fadaalikunna kiinaasi waa alladii kii lumtunanii fiihi adigu canaananayseen walaqad raawatuhu anigaa doonay can nafsihi naftiisaan ka doonay oo fastacsama ilaalin ayuu dalbay fada'a waxaan doonaynaa lumtunna tunnadaasa faacilkiiya qaala tacaala alle ayaa yidhi faquulii waxaad tidhaa inanay innii anigu nadartu nadar baan galay lilraxmaani allaha raxmaanka ayaan u nadray sawman inan aamusnaado ayaan ilaahay ugu nadray waxaan doonayaa innii quulii yadaa ayaa haddaa faacil ah qaala tacaala alle wuxuu yidhi waaladiina kuwa jaa'uu yimid min bacdihim iyaga gadaashooda yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa naga dhaaf annaga dunuubta waliikhwaaninaa walaalahayana u dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquunaa nooga horreeyey biliimaani iimaan walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubteenna quluubtayada hillan hili iyo xasad liladiina kuwa aamanuu rumeeyey rabbanaa rabbigayow innaka adigu ra'uufun baa tahay mid aad u naxariista raxiimun oo aad iyo aad u dhimriya waxaan doonaynay waladiina jaauu wowgaas ayaa faacilkiiya qaala tacaala alle wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdiin aamanaa bilaahi alle ayaanu rumaynay wamaa kiina waanu rumaynay unzila ilaynaana lagu soo dejiyey wamaa unzila kii lagu soo dejiyey ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa iyo wayacquuba iyo walasbaad waxaan doonaynaa quuluu wowgaasaa faacila laakiin amar buu ficilkii noqday oo wladiina jaau jaaudii wuxuu kaga duwan yahay wowgaasi maadi buu ahaa yaquuluunana wowgaasi faacil mudaaric buu ahaa quuluuna wowgaasi amar weeyi ficilkiisa amara dee qaala tacaala alle ayaa yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow innanaa nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yafruda calayna inuu nagu soo xadgudbo ow an yafruda calayna ow an yadqa ama inuu dee duqyaan iyo kibir noola yimaado qaalaa alifkaasaa faacilkiiya qaala tacaala alle wuxuu yidhi falamaa ra'aynahu markii ay arkeen akbarnahu way weynaysteen waqatacna aydiyahunna gacmahana way isjarjareen wa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay nasahnaan ayaa u sugnaatay maa haadaa basharan kani basharba maaha in haadaa kani maaha ilaa malakun kariim malak sharaf le mooye wax kale maaha falamaa ra'aynahu nuunkaasaa nuununiswa oo faacila akbarnahu nuunkaa ayaa faacila qaacna nuunkaa ayaa faacila halkaa waxaan kaga soo baxnay tusaalayaashii faacilku uu lahaa ayaan bartaa kaga soo baxnay halkana waxaynu arkaynaa waa axkaamu lfaacil axkaamta uu faacilku qaadanayo ayaynu halkana ku arki doonaa biidn illaahi tacaala faacilku sagaal xukun ayuu leeyahay sagaalka xukun ee faacilku uu qaadanayo ayaynu halkan ku ogaan doonaa axkaamu lfaacil xukunka koobaad faacilka waxaa culima loo baahan yahay kownuhu marfuucan inuu yahay mid la rafcinayo faacilku waa marfuuc laakiin waqad yujaru in la jiraa la arkaa lafduhu lafdigiisa biidaafati masdari masder in loo idaafeeyo ilayhi xaggiisa isagoo masder loo soo idaafaynayo naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi walowlaa dafcullaahi ilaahay difaacidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale lafasadat ilardu arladuba way fasahaadi lahayd walaakina allaha ha ahaatee ilaahay duu fadlin fadli buu u saaxiib yahay cala alcaalamiina dadka dushooda walowlaa dafcullaahi marka la eego allaahidaasi waana mudaafun ilayhi oo lafdiga way ka jiran tahay laakiin waa fii maxali rafci faacil oo cidda wax difaacaysa ayaa allaah ah walowlaa dafcullah ilaahay difaacidiisu haddii ayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale lafasadat ilardu arladuba way fasahaadi lahayd walaakina allaha ha ahaatee ilaahay duu fadlin fadli buu u saaxiib yahay cala alcaalamiina caalamiinta dushooda faina sma allaahi ilaahay ismigiisa alkariimi ee sharafta leh ismigaa ilaahay ee sharafta leh majruurun waa la jiray lafdan lafdi ahaan oo dee waa mudaafun ilayhi marfuucun waa la rafciyey maxalan maxal ahaan ow biidaafati ismi lmasder ismulmasder baa loo idaafayna ila alfaacil ka qowlilmustafa sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisoo kaleba weeye min qublati rajuli ninka dhunkashadiisa waxaa ahaatay imra'atahu xaaskiisa uu dhunkado alwuduu'u weysaysi ereygaa qubla ihi waxa weeye ismulmasdar waxaa loo idaafeeyey faacilka arrajuli ah arrajuli haddaba laba icraabood buu leeyo dhinac waa mudaafun ilayhi dhinacna waa fii maxali rafci faacil ow biman ama lafdiga man a ah ayaa lagu jiraa aw ilbaa'i ama ba baa lagu jiraa azaa'idatayni oo labaduba ziyaada ah milu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi an taquuluu inaad tidhaahdiin maa jaa'anaa nooma iman min bashiirin wax bishaareeya walaa nadiirin iyo wax digaatoona min bashiirintaasi mintuna waa zaa'id bashiirkuna waa faacil wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkii wakafaa billaahi ilaahay ayaa ku filan shahiidan markhaatinimo ugu filan ereyga kafaa waa ficil maadi faacilkiisuna waa bilaah waa faacil marfuuca bacduna waa zaaido lafdi ahaan ayaa loogu jiray xukunkii kooaad baan halkaa kaga soo baxnay waxaynu nihi aacilka waxaa horta loo baahanya inuu marfuuc yahay laakiin waxaa dhici kara in lafdigiisa la jaro isagoo fii maxali rafci noqonaya oo mudaafuleyhi lagu jiro ee masder lagu jiro oo isna uu mudaafuleyhi noqdo ama ismulmasder lagu jiro ama min lagu jiro ama ba lagu jiro saas ayaa dhici karta afarta jeeree lafdigiisa uu jaran yahayba waynu tusaalaynay wnuhu ahaantiisa laabuda minhu midaan laga maarmayn uu yahay wnuhu laabuda minhu midaan laga maarmaynin wnuhu ahaantiisa laabuda minhu midaan laga maarmayn uu yahay ilaa fi lmasaa'il alaatiya masaa'ilka soo socda mooye faacilka culima lama xadfi karo faacilku waa inuu joogo ilaa sideed mas'alo oo xagga dambe inoogu iman doona mooye sideed mas'alo oo xagga dambe inoogu iman doona ayaa faacilka sidaynu dareemayno uu noqonaya mid la xadfayo fain dahara faacilku hadduu muuqdo fi lafdi lafdiga naxu qaama zaydun oo kaleba weeye zayd baa istaagay wazaydaani labadii zayd qaamaa way istaageen waa alifka fadaaka kaasi waadixun waa kii la rabay wailaa haddii kale fa huwa isagu damiirun waa damiir mustatirun qarsoon raajicun una noqonaya ima limadkuurin wax la sheegay sida ka zaydun zayd qaama wuu istaagay zaydun waa mubtade qaamana waa ficil maadi ficilka maadi ee qaama ah faacilkiisu waa damiir qarsoonoo huwa oo zaydka u noqonaya ow laa yzni zinaysan maayo azaani ka zinaysanaya xiina yzni markuu zinaysanayo wa huwa muminu isagoo iimaan walaa yashrabu ma cabayo alkamra halkaa alkamra bay ahayd radaasi way kor dhaban tahay la soco walaa yashrabu ma cabayo alkamra khamriga ma cabayo faacilkii haddaba waa huwa oo shaaribka ayay u noqonaysaa masder laga fahmaya ficilka xiina yashrabuhaa markuu cabayo wahwa muminuun ay walaa yashrabu huwa isagu ma cabayo ayshaaribu ow limaa kiibuu u noqonayaa dalla calayhi lkalaamu kalaamku uu ku tusiyey aw ilxaalu ama xaalkuba uu ku tusiyey naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi kalaa ka daaya idaa balaqad markay gaadho naftu ataraaqiya kalxamaha markay gaadho ay idaa balaqad markay gaadho alruuxu ruuxdu wa ajaaza alkisaa'iyu kisaa'ibaa banneeyey xadfahu in la xadfo kisaa'i wuxuu leeyahay faacilka waa la xadfi karaa halkaasi waa xukunka labaad faacilku waa inuu sheegnaado ama uu mustatir noqdo hadduu mustatir noqonayo waxa uu u laabanayo ayaynu soo qaybinayoo qaybo aynu halkaa ka dhignay xukunka saddexaad waa wujuubu taakhiirihi waxa waajiba in dib loo dhigo can raaficihi ka rafcinaya dib looga dhigo faacilku waa inuu ka dambeeyo caamilkiisa oo xagga dambe umar ma qadimi karo fain wujida haddii la helo maa daahiruhu wax muuqaalkiisu uu yahay taqadumulfaacili faacilka oo hormaray وجب waxaa waajibaya taqdiiruulfaacili faacilka in la qadaro damiiran isagoo damiir ah mustatiran mustatira wa kownulmuqadami ka la qadimayna waa inuu noqdo imaa mubtada'an mubtade kamaa fii naxwi qowlika zaydun qaama waa mubtada hadda zaydkaasi faacilkuna waa damiir qarsoon oo huwa halkaa ku jira wa imaa kan qadimay faacilan inuu noqdo maxduufan maxduufalficli ficilkiisa la xadfay kamaa fii naxwi qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kale ida asamaau nfatarad ida samaau idanfadarad markay dildilaacdo asamaau samadu infadarad ay dildilaacdo asamaaudaa imika infadarada ka qadintay waa faacilo infadarad kalea ka xadfan wayajuuzu amraani labada amarba way bannaan yihiin mubtade iyo faacilnimo fii naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kale faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharun ma bashar baa yahduunana na hanuuninaya oo fa kafaruu deg deg bay u gaaloobeen watawallow wayna jeedsadeen waistaqna allaahu ilaahay hani ayuu ka noqday wallaahu ilaahay haniyun waa hani oo cidna uma baahna xamiidun waana mahadsan yahay wax kaste haddaba abasharuntaa mubtadena waa la icraabi karaa faacilna waa la icraabi karaa wanaxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kale a antum ma idinka ayaa takhluquunahu abuuraya kan am naxnu lkhaaliquun mise annagaa abuurnay a antum antumtaa waxaa looga dhigi karaa faacil waana laga dhigi karaa mubtade waalarjaxu sida xooga badanina alfaaciliyatu in faacilnimo laga dhigo weeye fa culima waxaa la ogaaday ana alqiyaasa fi lficli ficilka inuu qiyaaskiisu yahay min xayu huwa xagga jiridiisa xarakatu lfaacil fa culima waxaa la ogaaday ana alqiyaasa fi lficli ficilka qiyaaskan la qiyaasanaya min xayu huwa xagga jiridiisu xarakatu faacil faacilka xaraka iyo ficilku asalahaan marka la qiyaasanayo waa xaraka uu faacilku sameeyey fiasli kolkaa waa inuu ahaado an yakuuna waa inuu ahaado bacda alfaacili faacilka waa inuu ka dambeeyo oo ficilku waa inuu faacilka ka dambeeyo lianna wujuudahu jiritaankiisu qabla wujuudi ficlihi ficilka jiridiisuu ka hor ila ficilku waa inuu faacilka ka dambeeyo ayay ahayd marka la qiyaasanayo ana alqiyaasa fi lficli marka ficilka la qiyaasayo min xayu huwa xarakatu lfaacilna laga qiyaasayo ahaanta uu yahay faacilka ficiluu sameeyey fi lasli wa an yakuuna bacda alfaacil inuu faacilka ka dambeeyo lianna wujuudahu jiridiisu waa qabla wujuudi ficlihi ficilkiisa intaan la helin faacilkaa ka horaynaya ficilka laakinahu carada waxaa usoo banbaxay lilficli ficilkii an kaana inuu noqday caamilan mid ku camal falaya fi faacili faacilka iyo wlmafcuuli mafcuulkaba litacaluqihima bihi ilay way kusoo tacaluqaane waqti daaihi iyo dalabkiisa iyaahuma labadooda uu dalbayo wa kaanat waxay ahaatay martabat caamili caamilka martabadiisu qabla macmuuli macmuulka mid ka horaysa faqudima ficlu ficilka ayaa laga hormariyey calayhima labada faacilka iyo mafcuulkabaa lidalika qaradkaa dartii wa kaana cilmu cilmigu wuxuu ahaa ogaanshaha biistixqaaq taqadumi lfaacil faacilka horumarkiisa mudnaanshihiisa la og yahay calaa ficlihi uu ka hormaro min xayu huwa xagga ahaanta uu yahay muujiduhu mid sameeyey aaniyan mar labaad oo faanaa ani buu ka noqday amnulabsi labsiga dejinaysa can wadci lafdi lafdiga sidii loo dejiyey calayhi falidaalika sidaa darteed qudima alficlu ficilka waa la qadimay qudima alficlu ficilkii waa la qadimay wa kaana alfaaciluna wuxuu noqday laaziman lahu mid laazimo ah yatanazalu wuxuu degayaa mansilata aljuzi minhu jusku halkuu u dego oo kale bidaliili annahu laa yastagni canhu kama maarmayo halkaasi qodobkii saddexaad ama xukunka saddexaad ee faacilka ayaynu halkaa sidaan dareemayno ku soo marnay oo inuu ficilku dambeeyoah inuu faacilku dambeeyo ah ficilkuna horeeyo xukunka afraad ayaynu halkana ku arki doonaa biidn اllaahi tacaala waa tajriidu caamilihi faacilka caamilkiisa ayaa laga qaawinayaa min calaamati taniyatin calaamadda calaamatu taniyada ah ow jamcin ama calaamadda calaamatuljamca ah ka qawlika oo kaleba weeye faaza shuhadaau atri waxaa lagu leeyahay hadduu faacilku mufrad yahay maala waa jaaa caliyu ficilkani waa mufrad haddii maalan faacilku uu musane noqdo faacilku hadduu musane noqdo oo la yidhaahdo jaaءa alcaliyaani alcaliyaani waa faacilkii oo laba ah ficilku waa sidii markii faacilkani mufrad ahaa waa mufrad haddii faacilku uu jamc yahay oo la yidhaha jaaa alcaliyuuna uu kani jamc noqday kani waa mufraduun haddii la yidhaahdo jaaءat albanaatu waxaa la diidayaa xilliga aacilku uu mrad yahay kolley ficilku waa mrad laakiin xilliga aacilku uu labada yahay in ficilkii calaamatn muanaha lagu daro in lagu taago xilliga aacilku jamc yahayna calaamadii jamcee wowga ahayd in lagu daro xilliga aacilku jamc dhadiga yahayna calaamadii jamcee dhadiga waxaa la diidayaa sidan in jaaa alcaliyaani la yidhah baa la diidaya ama la yidhaha jaa-uu alcaliyuuna in la yidhaha la diidayaa ama la yidhaahdo ji'na albanaatu sidanaa la diidayaa kani waa khalad waayo ficilkii baa alifkaa lagu daray kani waa khalad waayo ficilkii baa wowgaa lagu daray kani waa khalad waayo ficilkii baa nuunkaa lagu daray ficilka waa inuu mujarad ahaado oo qaawintiisii hore loo daayo tajriidu caamilihi caamilka waa in la qaawiyaa tajriidu caamilihi caamilkiisa waa in la qaawiyaa min calaamati taniyatin calaamada muanaha ee labada sheegaysa sida in jaaa lin alifkan lagu daro waa in laga qaawiyaa ow jamcin calaamada jamca waa in laga qaawiyaa oo jaau wowgaa laga qaawiyaa ama jina nuunkaa laga qaawiya jamcu labadaba wuu isla soo gelayaa ka qawlika oo kale faaza waxaa liibaanay ashuhadaau shuhadadu way liibaaneen ereyga faaza ashuhadaau a ah, markaynu nidhaahno faaza shuhadaau waa sax weyi waayo ashuhadaau dee waa jamiciye yuxdafu waa la xadfayaa qodobka shanaad caamilulfaacili faacilka caamilkiisa ayaa la xadfi min alafdi lafdiga ayaa laga xadfi imaa jawaazan in jaaisnimo loo xadfo kamaa idaa ujiiba bihi marka jawaab laga dhigayo istifhaamun istifhaam muxaqaqun xaqiiqaa ka zaydun sida zaydun oo kaleo fii jawaabi man qaraa man qaraa yaa akhriyey baa lagu yihi zaydun baad odhanaysaa dee qaraa zaydun baa xadfan qara'abaa xadfan idaa jucila taqdiiru taqdiirta marka laga dhigo qara'a zaydun wa minhu waxaa ka mida qowluhu qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi walain sa'altahum haddaad weydiiso man khalaqa asamaawaati waalarda dhulka iyo cirka yaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan allaahu ilaahay ayaa abuuray allaahudaasi waa faacil ficilku uu xadfan yahay khalaqahunna baa ka maqan qul waxaa tidhaha alxamdu lilaah ilaah baa mahadleh bal akaruhum weynankood laa yaclamuun cilmi iyo aqoon ma ay khalaqahunna allah ow muqadarun ama waa la qadarayaa ka qiraa'ati bni caamirin ibnu caamir iyo wa siday akhriyeen qaala tacaala fii buyuutin guryo adina allaahu ilaahay uu oggolaaday an turfaca in kor loo qaado wayudkara in la xuso fiihaa dhexdeeda ismu yusabbixu lahu fiihaa waa u tasbiixsanaya yusabixu lahu fiihaa waxaa u tasbiixsanaya bilquduwi gelinka hore iyo walaasaal rijaalun rag laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun tijaaro walaa baycun iyo iib can dikri illaahi ilaahay xuskiisa wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaa waimaa wujuuban in waajibnimo loo xadfo kamaa idaa fusira marka la fasiro oo kale bimaa ka bacda alfaacili faacilka ka dambeeya oo min ficlin ficil musnadin musnadin loo tiiriyey ilaa damiirihi damiirkiisa ow mulaabisihi ama mulaabiskii naxu qaala tacaala alle wuxuu yidhi wain axadun wain istajaaraka istajaara ayaa halkaa ka maqan waajib baana loo xadfay kelmadda istajaara'a waajib ayaa loo xadfay wain istajaaraka axadun qof axadun waa faacil ficilkiisa waajib loo xadfay wain istajaaraka hadduu ku magan galo axadun qof hadduu ku magan galo oo min almushrikiin ka tirsan istajaaraka hadduu ku magan galo faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa intuu ka maqlayo kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa wahallaa zaydun sideebuu zayd qaama abuuhu aabbihii u kici waayey oo kale hallaa zaydun ereyga hallaa ah ismi ma daba dhaco ficilunbaa daba dhaca hallaa qaama zaydun qaama abuuhu ey wain istajaaraka axadu istajaaraka bay ka dhigan tahay tanii qodobka lixaad ama xukunka lixaad axkaamta sagaalkaa ah, kiisa lixaad waa ta'niiu caamilihi waxa dhadig laga dhigaa faacilka ficilkiisa ayaa dhadig laga dhigaya waa goorma idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay mu'anasan mid dhadiga markuu yahay imaa wujuuban in waajib looga dhigo waimaa jawaazan iyo in jaa'is looga dhigo lilficli ficilka maca alfaacili faacilka miciisa ah ficilka faacilka miciisa ama waajibbaa dhadig looga dhigay ama jaais min xayu tadkiiru iyo waafwan taaniiu caamilihi caamilkiisa ayaa dhadig laga dhigi idaa kaana alfaacilu muanaan markuu faacilku muana yahay ima wujuuban in waajibnimo looga dhigo wa ima jawaazan iyo in jaaisnimo looga dhigo halkaa faasila ku jirta waima jawaazan lilficli ficilka waxaa u sugnaaday haddaba maca alfaacili faacilka miciisa min xayu tadkiiru xagga labnimada iyo wataaniis dhadignimada alaau xaalaatin saddex xaaladood waa cunwaanoo kale ficilku saddex xaaladood ayuu leeyahay marka faacilkiisa la eego xaaladda koobaad waxa weeye wujuubu ta'niisi in ficilka waajib laga dhigo dhadig wujuubu ta'niis waa saddex jeer iyo in laga dhigo wa jawaasul amrayni labada amarba inay bannaanaadaan waa sagaal jeer sagaal jeerna waxaynu odhan doonnaa jawaasulmrayn baynu odhanaynaa waa wujuubu tadkiiri in lab laga dhigaa inay waajibto waa laba jeer haddaba ficilkii intaa ayuu u qaybsamayaa saddex jeeroo waajib dhadig looga dhigayo iyo sagaal jeer oo jaaiulamre inoo dhadigna laga dhigi labna laga dhigi iyo laba jeeroo waajib ay tahay in tadkiir lagu sameeyo oo lab laga dhigo hadda waxaan dareemaynaa waa saddex iyo sagaal labiyo toban weeyi laba uge afar iyo toban xaaladood oo ficilku uu leeyahay oo ka hoos baxaya qodobka lixaad ama xukunka lixaad ee faacilka ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonnaa cashirkeennu barta ayuu inoogu joogaya wallahu tacaala aclaa wa aclam